إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الأحد الموافق للثامن من شهر شعبان عام 1442 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب, بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع يجيب الدعوات مجلس كان مجلسكii boqol iyo lix iyo soddonaad ee majaalista marka sharxa ku kitaabka sunan nasaa'i habeenkan waa habeen axada kuna beegan sideedda bish shacbaan kun afar boqol iyo laba iyo afartan jir nabigeena salى اllahu alayhi waaalih wasalam waxaan kusoo jirnay kitaab اlxaj waxaan maraynay baabu اlqiraan xajka iyo cumrada oo laisdhexgeliyo ayaan ka hadlaynay oon bartamaha marayna in sha tabaaraka wa waa xadiidka laba kun todoba boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala xadaثana shucba waa imaamkii can alxakam bn cutaybata alkindi wahiqa qaala samictu cali bn xusein ibna caliy bna abi aalib weeyaan wahiqatun faqihun faadil mashhuur iyo xadiid isagoo ka warramay can marwan ibn xakam lam tahbut lahu suxba raxima allahu اljamiic ana cuثmaan bna cafaan radia allahu tacaala canhu arda naha wuxuu diiday can mutcati mutcada ayuu diiday tamatuc ayuu diiday mutcadii asalka ahaydna waa noqon kartaa oo guurka xilliga ku xirnaa oo xilli u dhaca lahaa expire guur lah ayaa mutca loo yaqaanaa awal islaamka ugu bannaanaa markii dambena xurimat ilaa alabad taa waa noqon kartaa waxaa ka noqon kartaa tamatuc laftirkiisii wuxuu diiday anna cumaana naha wuxuu diiday can ilmutcati mutcada ayuu diiday wa an yajmaca arajulu qofka ama ninka ragga inuu isu geeya ama qofka inuu isu geeyo bayna alxaj walcumrati cumro iyo xaj inuu qofkii isu geeyo oo uu isdhexgeliyana wuu u diiday sayid cumaan radia allahu tacala an arda fa qaala caliyun wuxuu yidhi marka sayid cali oo la jiray labayka ilaahay waxaan kugu ajiibay bixajin wa cumratin macan xaji cumro israacsan baan kugu ajiibay cumaanna muxuu diiday in laisdhexgeliyo ficilkii cali markuu u khilaafay wuxuu labayka xajan wacumrata macan bixajatin wacumratin macan faqaala cuثmaan wuxuu yidhi atafcaluhaa waana anha canha atafcaluhaa ma sidaasaad samaynaysaa ood xajkii cumradii iska dhex gelinaysaa wa ana anna anhaa canha andiidaa meesha waxaa ku qarsoon amiir almuuminiin ayaan ahay aniga ayaa amarka bixina oo muslimiinta hogaanka u haayo anoo marka amarkaa bixiyeed khilaafaysaa oo ood xajii cumra isdhex gelinaysaa miya faqaala caliyin wuxuu yidhi radia allahu taala arda lam akun ma ahaanin aniga liadaca mid isaga taga sunnata rasuulilah sal slm sunnada rasuulkeena calayhi salatu asalaam liaxadin min annaas mid dadka ka mida dartiis iyo hadalkiis sunnada nabigan uguma tagay sala allahu calayhi waali wasalam walow kaana man kaan qofkuu ahaanaba ha ahaado marka sayid cumaan wuxuu diiday tamatucaas amaba qiraankuu diiday qiraankaasna sayid calin wuu sameeyey sayd calina wuxuu keenay in sunnada nabigeen ay tahay sala allahu calay wasalam waxaa noo imaan doonta insha allah tabaaraka watacaala sayd cumaan laftirkiisa oo ku waafaqa cali oola nacam nabigan wuu sameeyey hadduu nabigeen samey war miyaa meesha yeele marka waayahay xadiidka laba kun iyo laakiin sababta uu sayd cumaan u diiday waa noo imaan doontaa xadiidka laba kun toddoba boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiix xadiidisna kii hor la mid ah weeyaan akhbarna isxaaq ibn ibraahim alxandali qaala anbana nadr ibn shumayl oo iqatun habt can shucba waa imaamkii bi hada isnaad milahu xadiidka hore oo kale xagga lafdiga iyo xagga sanadkaba inta dambe isku mid ay ka yihiin xadiid laba kun toddoba boqol iyo شhan iyo labaatanaad waa xadiid صaيixa qaala الimaam النasي alيه mt abaranii mucaawiya ibn صالح dimشqi waa saduuq qaala xadaثana yaxya ibnu maciin yaxya ibnu maciin waa imaamu اljarxi waالtacdiil cinwaankaas ninka loo yaqaano imaamka xagga jarxinta oo ruwaadda kuwooda dacafada iyo kuwooda aan isku toosnayn in la dhaawaca oo la yidhahdo hebel waa daciif hebel waa noocaas in la yidhaahdo cid kaga horaysa lama arko waxaa way imaama fi hada اlbaab wالtacdiil ninkan waa iqaة iqa iqaة habt iqaة yudalis saduuq baabkaas oo tacdiilka oo qofka inuu cadlinimo lagu sheegana cid kaga horaysa lama arka lidaalika wuxuu caam ku yahay in la yidhaahdo yaxya ibnu maciin imaamu اljarxi waالtacdiil dhaawacitaanka ruwaadda la dhaawaca iyo ruwaadda oo cadaalad lagu xukuma ayuu imaam u yahay waa martabo aad u saraysa waa iqaة xaafiظu mashhuur yaxya ibnu maciin yaxya alqaطaan iyo yaxya alansaari iyo ragga taqriiban yaxya alqaطaan ay isku martaba yihin horta martaba ahaan xagga waxaan sheegayaa laakiin xagga aljarh والtacdiil isaga ayaa kaga sareeya raxima اllah اljamiiع qaala wuxuu yidhi yaxya ibnu maciin xadaثana waxaa noo warmay xajaaj ibn moxamed alacwar waa iqa qaala xadaثana yunis ibn abi isxaaq الsabiici weeyaan waa saduuqu yahimu qaliila can abi isxaaq الsabiici waa iqaة caabidun tagayara fii akhirihi can ilbara bni caazim radia allahu tacaala canhuma qala wuxu yhi bara kuntu waxaan ahay maca caliy bn abi aalib ayaan la jiray radia allahu taala arda xiina goortii amarahu uu amiir ugu dhigay rasuula rasulka al sal slm cala alyemen xilligii yemen amiir looga dhigay ayaa waxaan la socday oo la jiray ninka la yidhaahdo cali bin abi aalib radi allahu tacala canhu arda falammaa qadima uu yimid cala nabi nabigu yimid sal slem qaala caliyun cali wuxuu yidhi faataytu rasula rasulka alla nimi sal slem faqaala lii rasul wuxuu yidhi sal slem kayfa sanacta seed samaysay meesha uu imaana waa xaggee marka waa markii xaajatulwidaaci la imaaday oo maka la imaaday cali wuxuu ka soo baxay yeman nabigeenana cala sl slm wuxuu ka soo baxay magaalada madiina waxaa lagu kulmay magaalada maka lagu kulmay ayadoo wada xujaaj la yahay xilligaas waa marka halkaas ayuu marka nabigeena la kulmay sala allah alay slam nabigeenna marka wuxuu weydiiyey kayfa sanacta maxaad samaysay oo xajkii seed u xihatay qultu waxaan idhi ahlaltu waxaan ku xirtay biihlaalika xihashadaada adiga sidaad u xihatay iyo niyada aad niyootay ayaa niyooday waxaan dhahay ilaahayow nabi moxamed sala allah alay slam siduu u xirtay aan anna u xirtay saasaan dhahay oo xihashadaada aan ku xirtay telefoon iyo adduunkan hadda la haysta ma jirin internet iyo waxaan social mediahan iyo waxaan ma jirin qaala wuxuu yidhi fainii aniga nabigeena dheh ala sl slam fainii aniga suqtu اlhadya xoolo oo hadyi ahoo xaram ku socda ayaan soo kaxeeyey wa qarantu xajkii cumradan waan isdhex ayuu nabiga sal allahu alayhi waalihi wasalam war marka la laab iyo meel kaloo lagu laaba lama hayo warka waa cad yahay waaya qaala wuxuu yidhi wa qaala wuxuu ku yidhi liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu ku yidhi nabigeena calayhi salaatu salaam low istaqbaltu haddii aan ogaan lahaa oo ii muuqan lahayd min amri arrinkayga ma stadbartu wax aan gadaal ka fahmay oon ka ogaaday haddii ay ii caddaan lahayd oon ii sii horrayn lahayd la facaltu waxaan samayn lahay kamaa facaltum sidaad samayseen oo maxay tahay in hadyi aan la soo kaxaynin oo cumro kaligeed la guta kadibna laiska raaxaysto sideedaadkana marka xaj la xirto walaakinnii aniga suqtu alhadya hadi ayaan soo kaxeeyey wa qarantu xajkii cumradana waa sdhexgeli saasoo nabigeen le sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka nabigeenna calayhi salaa slam inuu qiraan ku xajiyey oo nusukii koowaad ifraad buu ahaa kan labaadna qiraan buu ahaa kan saddexaadna wuxuu ahaa tamatuci oo xajkii cumradii laba camal loo kala sameey kan dhexda ayuu nabigeenna samey sal slm waana caddahay arrinta ayada qowlka nabigeenna calayhi salatu salaam ay ku caddahay waayo xadiidka laba kun todoba boqol iyo lix todolix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay mtal akhbarna moxamed ibnu cabdillah asancaani waa iqatun xaafid qaala xaddaana khaalid ibn xaafid xujaymi khaalid ibn xaariث alhujaymi wa iqatun habt qala xadaثana shucba waa imaamkii qala xadaثanii xumayd ibn abi hilaal xumayd ibnu hilaal alhilaali wa iqatun caalim qala wuxu yhi samictu muطarifan muطarif ibn cabdillahi shakhiir waa iqatun caabidun faadil qaala wuxuu yidhi muطarif samictu muطarifan aan ka maqlay yaquul isagoo la dhah qaala lii cimraan bn xusein radia allahu tacaala canhu ardah cimran xusein waa taqaanaan wuxuu ahaa mustajaaba ducaa malaa'igta ayaa salaami jirtay bawaasiir ayuu qabay malaa'igta intu imaada assalaamu calaykum to salaami jirta bawaasiir ayuu qabay wuu ku sabray waa la salaami jiray cibaado badan ayuu lahaa kadibna wuu isgubay xanuunka mark ku tirbatay bawaasiirta ayuu gubay salaamtii laga goostay salaamtii ay malaa'ig ka goosatay kadibna wuu iska dhaafay haddana gubitaankii uu ka tooba keenoo ka noqday waa iska dhaafay malaa'igtii ilah u soo celi subxana wa tacala u salaami jirtay ilaa uu muddo dambe radia allahu tacala canhu ardaa cimraan bin xusein ayaa wuxuu igu dhah u yidhi jamaca rasuula nabiga al wuxuu kulmiyey bayna xajin wa cumratin xaj cumro ayuu kulmiyey uma intaa kadib twafiya wuu dhintay nabigeena ala slam oo la obsaday qabla an yanha canha intuusan arrinta ayada oo jamcigaas intuusan diidin ka hore ayuu nabigeena dhintay wa an yanzila qur'aanu quraan intuusa soo degin bitaxriimihi xaaraannimadiisa oo xaji cumraiga isdhexgeliyay inay xaaraan tahay qur soo degin markuu nabigeenna dhimanayey ama isaga oonan qur-aan kusoo degin ayuu dhintay oo sidii caadi xaaladda tahay nabigeenna uusan diidin macnaheeda marka maxay tahay xadidka laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa cidda dhehaysa marka maanta xaji cumriisa dhex gelin karo xaggee wax ka keeneen wa xadiidka laba kun todoba boqol iyo siddeed iyo labaatanaad xadiidka laba kun siddeed boqol iyo todoba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad ah waa xadiid صaxiixa qala imam ن abarna cmr bn cali falas wa iqaة xaafid qala xadaثna khalid bn xad hujaymi qala xadaثna shucba can qataada ibn dacamad sadusi اbصri wa iqaة tabtun يدلس عن مطرف بن عبد الله الشخير عن إبراهيم بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع وحوك كلميي بين حج حج وعمرة العمرة ثم انت كدبنا لم ينزل فيها كتاب كتاب لكم سو دجين oo arintaas dibdam u nasakhayso walam yanha canha nabiyu nabigaan madina sal slm qaala uma intaa kadib qaala wuxuu dhihi fiihimaa xajkii cumradii rajulu nin baa dhihi bira'yihi ra'yigiisa maashaa wuxuu doono nin baa marka wuxuu raba iska sheegi oo muxuu dhihi xajkii iyo cumradii waa in la kala saaro oo xajkana gooni loo guta cumradana gooni loo guta ama ifraad bes la guta laakiin qiraankii diidi warkaas marka waa hadal ra'yi ayuu leeyahay arrinkaas ayuu aad u defirayaa uu diidayaa radia allahu tacala anhu arda xadii laba kun todoba boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasai ala abarna abu daawuuda abu daawuud oo sulayman bn sayf alxaraani waaiqa qaala xaddaana muslim ibraahim alasadi waaiqatu muktir maamuunu camiya fii akhiri cumrihi qaala xadaثana ismaaciil bn muslim alabdi alcabdi weeyaan waa iqatu qaala xadaثana moxamed ibn waasic iqatu caabidu kaiir اmanaaqib waa nin fadli badan ayuu can muطarif bn cabdillahi shakhiir qaala wuxuu yihi muطarif qaala lii cimran bn xusein wuxuu yidhi radia allahu tacala canhu arda tamatacnaa waan raaxaysannay maca rasuuli rasulka la jirkiisa ayaan raaxaysanay macnaheeda maxay tahay cumro ayaan gudannay kadibna waa iska xalaalownay kadibna xaj ayaan gudanay tamatuca kaas ayaa loo yaqaanaa qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi annasaa'i waa marka xadiidka intaas ku idlaaday abu cabdiraxmaan nasaa'iya marka wuxuu leeyahay ragga meeshaan ku jiro nin la yihahdo ismaaciil ibn muslim ayuu rabaa in saddex ismaaciil ibn muslim muslim wax laga wariyo magacaas cidla oo ismaaciil eh, ibnu muslim inay saddexna yihiin laba ay yihiin laa ba'sa bihi oo dad maxaa weeyaan eh, iqa ay yihiin nina uu yahay matruuk matruuka waxaa mataqaa ninka la almuttahamu bilkadib waa qofka lagu tuhunsan yahay inuu nabigeenna ku been abuur sal alla ly slam waxaa ka mid ah ragga muttahamiinta ah ninka hadduu markuu dadka u sheekayna been lagu arka walow hal marba ha noqotee dadka markuu sheekayna haddii been lagu arka xadiid u wariya matruuwa ya xadiidkaas matruuwa war ma lahan annaga xadiid yaa laga qaadan lahay dadkeenaan waddanka adduunkan jooga xadiid yaa laga qaadan lahayba ka warrama matruuk haddii aad maqashaan waa nin hal mar been laga maqli isagoo been caadi sheega ma aha inuu xadiidka been ku sheegay dad kale soo sheekayna mar aad been sheegay matruuk waa qalin casaa la saaraya wabilahi tawfiq warkiis waa dhamaaday waay hahay qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي wuxuu yidhi raximah اllah raxmaة waasica wajamiic الruwaat ismaaciil ibnu muslim ثalaaثaة waa saddex haadaa midkan oo ismaaciil ibnu muslim oo ka warinaya moxamed ibn waasic ayaa axaduhu midkooda ah. laa ba'sa bihi dhib ma lahan yacni waa iqo weeyaan wa ismaaciil ibnu muslim isna waa shaykhun waa nin shaykh ah yarwii can abi طufayl ayuu ka wariya isna laa ba'sa bihi shaykhunta martaba aad u sarraysa iqatan iqatan iyo meelaas ma xogaho yacni waa sheekh marka lagu yidhahdo hadda sheekh istilaaxa loo yaqaano waxaa weeyaan eh, shaykh haddii qofka la yihahdo waa nin cilmi leh laakiin muxadisiinta hore sheekh nawca maa martabada iqada iyo saduuqa adiga xoogaho nawca maa martabada u sarraysa ma ahan fulaan sheekhun haday ku dhahaan <laughs> macneeda waa xooga waa ku yar jirba waaya wa ismaaciil ibnu muslim shaykhun yarwii can abi ufayl laa ba'sa bihi wa ismaaciil ibnu muslim yarwii can zuhri ayuu ka wariyaa iwalxasan albasri ayuu ka wariyaa matruuku اlxadiid xadiidkiisa derbiga waa laga taga weeyaan oo ninka asaga ah waa muttaham bilkadib maadaama uu dadka mar been u sheegay inuu nabiga ku been abuurto waxaa diidi sidaas weeyaan radia allahu tacaala can الصaxaabة waraxima jamiic الruwaat xadidka laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadid صaxiixa qaala aimam nas abarna mujaahid bn muusa alkhawaarizmi wa iqa can hushaym bn bashir اlwasطi wa iqatu tabtun katir lisal watadliis اlkhafiy can yaxya ibn abi isxaaq alxadrami mowlaahum saduq rubama akhطأ can cabdilcaziz ibn sahib albunani wa iqa can xumayd ibn abi xumayd aطawiil wa iqaة mudlis xadiidkuu taxwiil imaamka cali ramat lah ambana yacquub bn ibrahim adawraqi wa iqatun xaafid qaala ambana hushaym bn bashiir alwasiti qaala amba'ana cabdilcaziz bn sahiib albunani wa xumayd ibn abi xumayd aطawiil wa yaxya ibn abi isxaaq alxadrami mowlaahum kulluhum intaba waxay ka wariyeen can anas bn malikin khaadima rasul lah sal slm radi lah ta ada samicuuhu waxay ka maqleen anas yaquul isagoo la samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal slm yaquul isagoo la labayka waxaan kugu ajiibay rabbiyow cumratan cumro iyo waxajan baan kugu ajiibay labayka waxaan kugu ajiibay rabbiyow cumratan cumro iyo waxajan xaj saas ayaa nabigeena ka maqlay ayuu leeyahay anas bin malik radia allahu taala xadiidkani waa xadiid muttafaqun calayh meel laga fargeliyey ma lahan marka in nabigeenna calayhi salatu slam wuxuu la imaaday ay qiraan tahay waa cadda marka hadal ma lahan mujadan saxaabo badan ayaan isku waafaqday oo qaaran soo marnay qaar noo imaan doonto noo imaan doonaba xadiid laba kun todoba boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala saxiixu bimaa qablahu xadiid ka horey ayuu saxiix ku noqonaya maxaa yeelay waa noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala maxaa yeele ninka la yidhaha abi asma waa majhuul majhuul weeyaan maadaama majhuul uu yahay xadiidka saxiix liskama dhigi karo xadidka hore ayuu saxiix ku noqonaya biladii qablahu waa isku macno eh, isku lafi taqriiban ama wax xadiidka hore ayaa waxaa weeyaan shaahid u noqoni xadيث laba kun todoba boqol iyo soddonaad wa xadيث صaحيixa qaala الimam عalيه رaحmat اه أخbarna hanaad ibn sri abu sri wa ثiqaة dabt can abi اأxwad سلام بن سليم الxanaفي wa ثiqaة dabt can abi isxaaq cmr ibn cabdالlahi bn cubayd الhamdani wa ثiqaة caabid الsabiic weyaani طabعا ثiqaة caabid تغayara fي akhirihi can abi asmاء الsayql ayaa la yidhaha sayql waa majhuul majhuul cayn mis majhuul xaal majhuul xaal mis majhuul cayn majhuulka waa laba qaybood majhuulcaynka waxaa weeyaan can rajulin baa layidhi zuhriya wuxuu le can rajulin ayuu dhahay aw can imra'atin kaas maxaa la yidhaha majhuul alcayn maba la yaqaanaba cayntiisaba ma soomaaliya ma carabbaa muxuu ahaa ma rayruba eh, muxuu aha ma raga ma dumara ama cafwan ma ma qof weyna qof yara majhuul waxaa la yidhahdaa alcayn araggiisa ayaaba la aqooni kan waa la magacaabay can abi asma magaciis waa la sheegay laakiin waxaa jaahil laga yahay xaaladiis ma iqa ma saduuqba ma daciifba ma matruuqba martabadiisa lama yaqaano waxaa la yidhaha marka majhuul alxaal xaaladiisa marka jaahil ayaa laga yahay maadaama uu ninkan ku jiro abu isxaaqan abu asmaaga mark maadaama u ku jiro xadidka muxuu noqon lahaa hadduu majhuul ku jiro aciif ayuu noqon lahaa lakiin xadiidka hore isku macno yihiin shaahid buu le marka can anas malikin radi allahu taala qal i anas malik mutaabaca ayuu leeyh aba waa isku adii waa mutaabaca ayuu leeyh can anas malikin radi allahu tacaala canhu arda qala i anas samictu rasul llah ka maqla sal slm yulabii isagoo ku dhawaaqa bihimaa labadooda waa kuwe alxaju walcumra oo isla jira xadidka hore ayaa noo fasiray kan dambana noo fasiri doona insha allahu tabaaraka wa tacala xadidka laba kun iyo toddoba boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala imam النasي alي abarna yacqub بn ibrahim dawrq wثiqة xaafid qala xadثna hushaym bn bashيr alwasطi qala xadثna xumayd ibn xumayd الطawiil qala anbana bakr ibn cabdillahi الmuzani wa ثiqaة habt jaliil qaala wuxuu yihi samictu anas bin malik ayaan ka maqlay radia allahu ta khadimi rasul lah slm xadid isagoo ka warrami qala wuxuu yihi anas ama asiyu xadid isagoo warrami samictu الnabiya nabigeena ayaan ka maqlay salى اllahu alay slam yulabii isagoo ka dhawaaqa bilcumrati cumra i walxaji xaj jamiican isla jirkooda ama iyagoo isla jiro faxadatu bidalika ibn cumar cabdulahi bn cumar ayaan u sheegay yaa dhihi warka asaga bakr ibn cabdilahi almusani wuxuu leeyahy arrinka asaga ahaa oon ka maqlay anas ayaa waxaan u sheegay cabdullahi bn cumar faqaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar labba bilxaji waxdahu xaj keligiis ayuu nabigu ku dhawaqay sal slam xaj keligiis ayuu ka dhawaaqay falaqiitu anasan anas ayaan marka la kulmay ninkan waa xirow wuxuu rabaa cilmiga inuu meel ku hubiy culimmada iskhilaafkeeda marka laga faaidaa mogta falaqiitu anasan baan la kulmay radia alahu ta arda faxadatu waxaan u sheegay biqowli bni cumar radia allahu tacala canhuma ayaan u sheegay cabdillahi bn cumar inuu yidhi labbaa bilxaji waxdahu ayaan u sheegay faqaala anasun wuxuu yidhi maa tacuduunana naguma tirinaysaan ilaa sibyaanan inaan carruur nahay mooyeene ma carruur baad nagu tirinaysaan ma carruur baad noo haystaan wuu xanaaqay samictu rasul lahi kamar sl slm yqul isagoo lan labayka kuga ajiibay cumratan waxajan macan saas nabigan ah maqlay dhegtaydaan ku maqlay labayka cumratan rabbi cumro iyo xajan baan kugu ajiibay macan oo isla jiro markaas cabdillahi bin cumar wuxuu leeyahay xaj keligiis waxaad tirahda waxaad ogaataan man xafida xujatun calaa man lam yaxfad qofkii waxaan xifdiyey oo huba wuxuu xujo ku noqonayaa ood qorta ugeli oodna ku qasban yihi inuu raaca ninka aanan xifdin hadduu qof yidhahda maanta casharka la sheegayo wuxuu ka hadla casharkaan ku jirnay ah, sunan nasaa-i markii aad sheekh soo fadhiisanayo oo kamarada la shidaay ayaan fadhiyey o faxadaanii jamcun shuuq ayuu ka bilaabay oo muxuu ahaa sanadku akrin jiray soo akriyey ninna u yidhahda maya ma akrini maxaa yeelay aniga waxa dheer ma jirno sabankaan ka soo baxayo marka darsiga markuu bilaabanaya awalkiis waan joogay mana maqlin warka isaga marka haddii hadduu qof karu yihah may raalli haw anigaa huba waan dhegaystay waan u jooday markuu hadlaayey warkiisi yaa la qaadana marka man xafida xujatun alaa ma waa laga yaba dadku waa badnaayeen cabdillahi bn cumar meel fog inuu taagnay soo suuragal maaha oo xajan labayk allahuma cumrata waxajanti uu maqlay soo suuragal maaha ama niyadii lagu haayey oo xajka in loo baxa ahaydna ay ku qufin layd oo waxaad nabiga xirtayba xajka uu yahay sidoo kalena camalka la samayna camal xaj unbuu ahaa sidiisaba tamatuc ha la sameeyo ama cafwan qiraan ha la sameeyo laakiin camalka la gutay waa camalka xajka un wax dheeri ah oo ku jiray oonan ahayn in xoolo la gowracayo ma jirin soo saa maaha wa calayhi marka hadalka sugan marka oo nabigeena uu sameeyey calayhi salaa slaam waxaa weeyaan waa inuu labayka cumratan waxajan macan uu nabigeena ku dhawaaqay sal slm waxaa naga soo dhammaaday marka ifraadkii oo xajka keligiis la xirto iyo tamatuca cafwan qiraanka oo xaji cumar laisdhex geliyo hal camal loo sameeyo ayaan ka soo dhammaanay waxaa isweydiin marka arkaanta xajka miiqaawa wax walba tiirar bay leeyihin xalay waxaan soo ogaanay saddex qodobaan ka soo baxnay saddexa qodob maxay yihiin anwaacu nusuk nusuka inta loo qaybiye waa ifraad iyo qiraan iyo tamatuc ka soo baxnay taa iyada liskuma haayo mid kaloo saddexaadaa jira ama afaraadaa jira cafwan afaraadaa jir haddii aad tiraahdo haata burhaanaka ayaa lagu dhihi mana lahaayo waa ifraad iyo qiraan iyo tamatuc caaw marka waxaan rabnaa ayadna inaan ogaano habeenkiiba insha allah waxbaan ka ogaanayna xajka arkaanta xajka xajka tiirashiis maxay yihin tiirar waxaa le dhowr ah miiqaa tiirood u malaynaysaan xajka ama afar ama shan haddii aad afar tiraa waa sax haddii aad shan tiraahdana waa sax say ku tahay alimaam shaafici caleh raxmat ullah xajka wuxuu qabaa inuu yahay afar rukni bes rukniga koobaad الniya ama alixraam labayk اllaahuma xajan inaad ku dhawaaqdo ku dhawaaqda malaazina inaad niyooto laakiin dhawaaqi in lagu dhawaaqa waxaa wa waa sunno wاtalafudu bihaa sunnatun waxay ku ansaxaysaa oy sax ku tahay xajka laakiin salaada iyo eh, soonka iyo nawaytu sawma qadin aha iyo nawaytu usali farda salaata الظuhri arbaca rakaatin adaaءa lilaahi mustaqbil اqibla ma'muuman allahu akbar baabkaas waxaa dhama baa baab kale wa wax daliil ahoo loo haya haba yaraate lama arka laakiin nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waa ujeedaan halkan waatana leey bal fiiriya salaaddii inta axaadiisan soo marnay arka waxay la ekaayeen hal mar ma ku aragteen usalli farda salaata duhri ama alcasri ama maqrib ama cisha ma aragteen haba sheegi wadaadka allahu naxariista dinu dhintaan umalaynaya berigii lagu murmi jiray labada kun iyo ko me labada kun ma aqaan jaamica lagu murmi jiray oo qolyo eh, ashaaciro la baxay iyo qolyo ahluxadiid la baxay ay ku murmi jireen ayaa wadaad durafta meesha ka dhacda waxaa ka mid ahayd ayaa wuxuu yihi waxaa laga murmaya marka masaa'il badan qaar caqiida laga murmaay qaar eh, bidac iyo wax ku soo arora laga murmaay qaar waxaa laga murmaayey eh, waxaa weeyaan cibaadaad a laga murmay waxaa ka mid aha marka waa laisku hayey atalafud bianiya niyada in lagu dhawaaqo wadaadka marka tiimkan ka socda shaacirada ama suufiyada waxaa tihahdaba waxaa weeyaan ayaa wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi usalli daliilkeedana dhegeysta waa kan dhegeysta wuxuu yidhi nabigeena sal slm salluu kamaa ra'aytumuunii usallii cajaladii waa yeelan ku noqda labaatan cajala ay ahaayeen waxasuustaa kuwa yaraayo raadigaa la gelin jiray ayaanta jaamacadaan joognayo waad naloo soo diray muxuu labaatan gabir dhowr jira dhegaysan wax cajiib ay ahayd xaqiiqatan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii maadaama usallii nabigu uu yidhi usallii farda salaata duhri wa meeshii waxaa weeye ragga qaar kuraasa ka dhici gaareen qosl awgii xitaa tiimkiisiyaa ku qosleen isaga marka usallii gacan laguma haayo wax gacanoo lagu hay ma lahan nawaytu sawma qadin wax gacanoo lagu hay ma lahan laakiin labayk allaahuma labayka cumrata waxajan macan ama labayka cumrata waxajan labayka cumratan labayka xajan waa baabka mutawaatirka oon war lahayn oo nabigeenna ala sl slam iyo saxaabadiisii dhaqan u ahaa dhaqan u ahaa marka sideedaba waxyaalaha cibaadada cibaadada waa tawqiifi cibaadada waxaa lagu leeyay meeshaan mar ha ka leexanin haddaad marto aday ku tallaa meel kale waxyaabaha inay tawqiifi ku cadayna waxaa ka mid ah nabigeena alayhi salatu slam nin buu duco baraayey markuu duco baraayey wuxuu yidhi wa binabiyika aladii arsalta markaasaa ninkii ka daba dhahayay oo nabiga uu sheegay ayaa wuxuu yidhi wa birasuulika aladii arsalta laa uu yidhi nabiga maya wa binabiyika aladii arsalta cibaaraadka marka xataa adkaarta adkaarta tawqiifi adkaarta iyo adciyada qaarkeed habkii uu nabigeena calayhi salaa slam dadka u faray in loola imaado ayaa loo baahanya haddii ay tawqiif koofka ku dhaha maya waxaa dhib waxaas man sanna fi lislaami sunatan xasanan falahu ajruha waa marka haddii aan e, badiyo oon saas yeelin maxaa dhibuu ku dhihi dhib ma laha leedaadna tanazulan macahu dabcan e, maaha inaad qirays laakiin waxaa weeye min baab tanazul inaad la degto ood wixii isaga aad rabay aad ula hoobaad si aad meel ugula guris waxaad leedahay dhib ma lahan haddii ay saata salaada duhur waxaan tukanaynaa afar sooma tukan afar maxaan ugu qabtay alamdulila caafimaad waan haysanaa waktina waan haysanaa sideedaan tukanayna casrna sideedaan tukanayna maqrib waxaan tukanayna mxuu ahaa saddex ma ahan afartan kaminayna afaran ka ah, dhigna aqal shay salaad subaxna afaran ka dhigayna maxaa dhiba khayr maan kordhiyi maya wuxuu kale maya abadan maya wuu la soo boodi tan ade maya bas maya maya adi maya haddii ad tira anna mayaan dhihi haddii kale tan aan samayna khalaas warka waa dhamaaday qofka xaqujood marka waxaa weeyaan wuu istaage qofka murunujood ahna boqol iyo toban iyo afarta qur-aankaan kor ka aqaanaa waxaa kaa adag ya kama akrisana waa kama akrisana mar kama akrisana hadii ad tihahdana de war adag ku tala waaye hay marka arkaanta xajka marka waxaa weeyaan tan koobaad waa anniya amaba alixraam waxaad tihahdaba iraamka dharxeesho bahaan macnaheeda waa niyadii labayk allaahuma cumratan ama labayk labayk alcafr labayk allahuma xajan oo kale oo niyadii iyo carabkii oo in lagu dhawaaq ayadan sunaa kow qodob koobaad qodobkaas qodobka labaad waxaa weeyaan aلطawaaf طawaafu اlifaada ama طawaafu ziyaara طawaafkaas weyn ayaa la yihahdaa oo rukniga ah waa maalin tobanaadka ah kan la dawaafay iyo wixii ka dambeeya dawaafulquduumka isaga waa baab kale dawaafuludaacan waa baab kale xag iska dhig awaafilifaada la yihahda isna waa ruqni haddii la waayo xaj ma jiro xirashada hadii la waayo xaj ma jiro qodobka saddexaad waxaa weeyaan alwuquufu bicarafa carafa in la istaago qodobka koobaad alixraam amaba aniya qodobka labaadna dawaaf alwuquuf bicarafa soo hormariya waa say u kala horeyaan alwuquufu bicarafa qodobka saddexaadna dawaaf alifaada qodobka afaraadna الsacyu bayna الsafa wاlmarwa sheekh maqlaysaa meeshaan afara la jooga marka afar aa la jooga marka afartaa la jooga afartaa la jooga arkaan inay yihiin aimada saas ay u badan yihiin alimaam shaafici waxaan ku shakisnahay kolley waad i xaqiijin doontaane sacyiga bayna asafa walmarwa inuu arkaanta ku daraayo inuu ku daraayo muxuu ahaa waajibaadka arkaanta ku daray soo marka xalqigu waa marka masalada isku haya cafwan afarta rukni qabsada marka kow waa ixraamkii tan labaadna waa wuquuf bicarafa tan saddexaadna dawaaf alifaada tan afaraadna الsacyu bayna الsafa wاlmarwa afartaas waa arkaanti xajka arkaanta xajka afartaa weeyaan marka intaa marka ku dhega afartaas nacam xaaji waa waajibaadka waajibaadka a waajibaadka waa baab kale ayadana marna tegi doonaa hadda caawa arkaanta tiirasha haddii hal tiir laga waayo aadun xaj la-aan la soo noqoni inaad unla imaado mooyane waa afartaas kow waa exraamkii laba carafo la istaago saddex maalin tobanaadka iyo maalmaha ka dambeeya oo muxuu ah hal jeer aad muxuu ah toddoba jeer aad dawaaf aad dawaafkii dawaafulifaadihii aad la imaado tan afraadna assacyu bayna asafa intaas marka waa arkaantii xajka intaa qabsada waxaan ka soo gudubnay anwaacu nusuk oo saddex ah ifraad iyo qiraan iyo tamatuc waxaa kaloo ka soo gudubnay arkaantii xajka oo ah xirasho iyo wuquuf bicarafa carafoo la istaago iyo awaafu lifaadihi iyo kanu dambeey oo ah asacyu bayna asafa walmarwa nacam sacyi ha ha marka qofka ifraad uu yahay waxaa meesha soo gala arkaana imaani waxaa imaani waajibaad waxaa imaani sunan ayaa imaani waxaa ka sii dambay ah waxyaabahan laisu diiday markaad qofka xirto ood la imaado xajkii waxaad imaadday maka markaad maka imaadda marka dawaafka hore dawaafayso ifraadka ah waa dawaafu اlquduum waa kii salaamtii aad ku salaamaysa mxuu ahay kacbadi doof alquduum assalaamu calaykum y muxuu amalo ah ya waa taxiyatalmasjidka oo kale masaajidka ka imaanso taxiyatalmasjid waa saas oo kale dawaafulquduumku marka ma waajiba ah? maya waa sunno sunno waa asaga markaas marka waxaa weeyaan waxaad samayn kartaa sacyigii dambe ood samayn lahayd ood maalin tobanaadka la samayn lahayd dawaaful ifaadaha soo hormarsan kartaa intaad dhag soo hormarsataa qac ka siisa aad maalinta tobanaadko ay dadka daalan yihiinba muxuu samaynaysa tawaafulifaadaad eh, samayni kadibna wabilahi tawfiiq sacigaada waad hormarsatay taqdiim aad ku dhufsatay waxaa kalood samayn kartaa intaad dawaafkaas quduumka oo salaamta bas aad samaysa kadibna dawaafulifaadihi oo rukniga ahaa iyo sacyiga oo rukniga ahaa sida caadigeed u gudan karta ah, naam labada dhiman yaa sheekhay dawaafkee waa dawaafka oo ifaadaha dawaafulquduum waa kaas mogta waa kan salaamta oo iska sunnada ah laakiin waxaad hor marsan kartaa sacyigaadi ha ha kan dam laakiin asal ahaan waa in kan damba la raaciyo asalka waa sidaas ha ha waa sunna waa sunna sunanta waa u tegi doonaa ha ha ha sunno wa waa u tegi doonaa marka caawa waxaan ka dhacnay arkaantii oo afar ah xirashadii iyo dawaafulifaadihii oy ka horreysay muxuu ah waquuf bicarafa iyo dawaafulifaadihii iyo waxaa weeyaan iyo sacyiga bayna safa walmarwa intaasaan ku xirnay waaya baabu tamatuc nacam sheekh ha markii aad haddii aad cumro ay tahay xalqiga waa la samaynahaa laakiin haddii aad eh, xaj keligiis amaba qiiraan u yahay ood xalaaloobi doonto maalin tobanaadka ah maya haddii aad u dhawaato marka maxduuraadkaad ku dhacdo xoolaad qalaysaa oda adoo bad isku ridiba waayo atamatuc tamatuc waxaa la yidhahdaa aljamcu eh, eh, in cumradina gooni loo guto xajkana gadaal laga guto kaba soo qaad waxaad tagtay kowda bisha dilxijaa tagtay meeshii markaad tagtay cumraad iska guurinaysa cumrada acmaasheeda waa kooban yihin cumrada acmaasheeda waa kooban yihin waa xirashadii iyo dawaafkii iyo sacyiga bayna safa walmarwa alxalqu wataqsiir timaha amaad xirato ama aad gaabsato markii aad xajka aad soo dhow yahayna asaga qofku iska gaabsanaya ninka raggu gaabsani dumarka iyaga waxay ka jarayaan intaas oo kale timaha inta isku qabtaan haddii ay u kala xihan yihin oo baraaro u kale yihiin baraar walba intay saa u xirto ayaa waxaa weeyaan ay intaasoo kale ay ka jaraysaa haddii ay isku wada xiran yihiinna intaasoo kale maqas oo fartan qaybteeda hore oo kale ay ka jaraysaa waa taqsiir ayada laba jeerba xalqi waa ka xaaraan dumarka inayba dee cillad imaado iyo xanuun iyo howlo noocaas ah oo baab kale marka cumrada marka waa iska koobanta cumradaas qof gudanayaa kadibna dharkiisii catarkiisii reerkiisii ayada ninkeedii kada haddana wa la iska qabsanaya kadibna maalin sideedaadka marka la gaaro ayaa marka la xirna bayk allahuma xajan yahee taasay u badan yihin waana tan ugu qiimaha badan oo qofka uu murtaax ku noqona xali aan ka sheekeynaya wadaadko meesha furqunba uu ku noqday exraamkii eh, oo la keri waa waxaan rumaynaa dib usoo xajiirinkaas inuusan eh, tamatoc ahanayn ma og waxaa jirta waa la taladayda ay gubta taladayda dadka qaar cilmiga marka ay barteen waxaa u wehliya eh, abcigoodii aa u wehliya soo ma ogidin nin walba sidii uu muxuu ahaa ragnimadiisi ay hayd iyo abcigiisi ayuu la wadaadoobayaa mogta markay xaaladda qaloocata marka ood qofka u damca hadduusan qofka diin iyo allakacabsana isku celinin ragnimadii ayuu marka kala soo baxayaa cilmigiina waa la socda la socda marka labadii isla socdooo waxbuu marka ku dhaawacayaa aan loo baahnayn diintina mararka qaar laga yaaba inay dhibaato u geysato mhm. waaya baabu tamatuci tamatu ayuu baabkan u baab yahay waa qaybta saddexaad xadiid laba kun todoba boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas akhbarna maxamed bin abdillahi mubarak almuharami wa iqatun qaala xaddaana xujayn ibn muhana baqdaadi wa iqa qaala xaddaana leyt ibn sacd almisri waa imaamka reer masr can uqayl ibni khaalid ilayli wa iqatun tabt can nishaab الzuhri can salim cabdillahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma cabdillahi bni cumar can salim ibn cabdillahi bni cumar waase wax yihiin an salim ibn cabdilah an abdillahi bn cumar midin qoranta radi allahu canhuma kadibna de salim ibn cabdillahi bn cumar ma nabigeenu arkay ya ma sheegeen markaas maxaa ku qoran sheekh allah ybaarik fiik ana cabdالlahi bn cumar qorta xadiidku wuxuu naga noqon gaaray mursal ana cabdالlaahi qalinkaada keen soo dhiibkaada qalinka can salim ibn cabdilaahi bni cumar ana cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma baarak la qaala wuxuu yidhi tamataca yaadhihii marka cabdillahi bn cumar wa marka xadiidku wuxuu noqonaya xadiid xariire ayaad noqonaya oo mursal ma noqonaya qala wuxu yhi abdillahi bn cumar tamataca rasulullah nabiga ayaa tamatucay fii xajati اlwidaac alwadaac xajka soogootinta bilcumrati cumra ila alxaji xajka ayuu marka ku gaaray cumro ayuu gutay kadibna ugu dugaalay cumradii ayuud muxuu ahaa sii marayood ku cibaadaystayood khayr ku gaaray kadibna mudduu la sugay ilaa xajka laga gaaro intuu xalaaloobay kadibna xajka ayuu nabiga ku gaaray ala slam tamataca wuxuu ugu dugaalay rasul rasulka sal slm fii xajat alwadaac ama wadaac bilcumrati cumra ila alxaji waahdaa nabiga hadyi ayuu nabiga meesha gay calayhi salaatu wasalaam tamatac bilcumrati ila alxaji dan marka say isku qabani horaan waxaan soo sheegnay qiraan inuu yahay tanna maxaan idhi tamataca bilcumrati ilى اxaj meeshan waxay ubaahanaysaa marka in lagu dhufto tawiil in lagu dhufto ama tafsiir la geliya ubaahanaysaa waxaana tafsiir loo geliya axaadiistii kale ihaan baa ku jira meeshan mararka qaarna tamatuca st laba isticmaal loo isticmaalaa tamatuc caadigaha oo la yaqaanay oo cumro inta la guta kadibna la xalaalooba kadibna xaj dib loo xirta ka waxaa la yidhaha tamatuc soo ma qiraankaana laftarkiisa tamatuc dadaa u yaqaano qiraanka laftarkiisa maxaa yeelay intaad camal cumra intaad eh, ma camal cumro gudan lahayd cafwan intaad waxaa laba safar usoo geli lahayd cumradii safar usoo geli lahayd xajkana safar usoo geli lahayd ama laba camal u samayn lahayd aad hal camal ka wada dhigatay wax ay ku kala duwan yihin oo niyadaas dhawaaqaas ku dhawaaqaysa iyo neefkaas aad gowracaysa oon ahayn ma jiro bas inta kale waa camalka ifraadka wa waa isleeyihiin marka nin raaxaystay oo dhib ka raaxaystay dhibkaad ka raaxaystay muxuu yahay laba safar intaad soo gali lahayd madiina deganta cumar aad usoo xajin aad usoo cumraysan lahayd markaad tagta waad noqon haddana xaj aad soo aadi lahayd hal xabaad akab isku siisa ama laba camal dawaaf iyo sacyi iyo waxaa weeyaan iyo ixraam iyo howlo intaad samayn lahayd kan kan aad u samayn lahayd halaad ka wada dhigtay tamatuc marka saasaa loogu magacaaba tajawusan wallahu aclam waa yahay qala wuxu uri tamatac rasulla nabiga all ayaa ku tamatucay fi اlxaji fii xajat اlwadaac bicumrai ilaj wuu isku daray iska dhah kow waahdaa hadi ayuu nabigeenna bixi alah sl slam wasaaqa macahu lhadyi hadyi ayuu soo kaxeeyey bidlxulayfati ayuu muxuu ahaa ka soo xirtay kana soo kaxeeyey wabada rasul lah sal slm wabada mise wabadaa wabada'a axsanta rasul lah sl nabiga lagu bilaabay calayhi الsalaatu wasalaam wabada'a rasuululaahi wabada waa idin qor badaa ka dhiga wabada wabada'a rasul lah sal slm faahalla wuxuu ku dhawaaqay bilcumrati ayuu ku dhawaaqay uma biاlxaji uma ahalla biاlxaj tana ku cadayni marka ayuu ku dhawaaqay watamataca annaasu dadkiina way tamatuceen oo maca rasulilah nabiga la jir sl slm bicumrati ilxaj ay ku tamatuceen faman kaana qofkaada min annaasi dadka ka mid ah fa kaana min annaas dadka waxaa ka mid ahaaday dha marka cafwan man ahdaa qof hadiyi xoolo waday oo kacbada u waday oo fasaaqa alhadyi hadyi soo kaxeeyey iyo xoolahaas wa minhum waxaa ka mid ahay saxaabadii man lam yuhdi qof aan hadiyo wadin aan xoolo wadin falama qadima rasul nabg markuu so galay sal sl makata maka qaala linaas dadku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu salaam man kaana minkum man qofkii kaana ahaaday oo minkum idinka kamid mid ahdaa mid hadyi soo kaxay qofkii ahaaday fa innahu isaga laa yaxillu ma xalaalooba min shayin shay xaruma minhu ka xana noqday xataa yaqdiya xajahu ilaa xajkiis uu ka guto waman lam yakun ahdaa qofkii haddii aan la imaanin oon haddii soo kaxaynina falyauuf bilbeyti beytka alla toddoba jeer ha ku dawaafo wa walyasca ha orda bayna asafaa bisafaa safi walmarwadana ayagana ha maro walyuqasir timaa ha gaabsado walyaxlil ha xalaalooba saasuu nabig sal sl markaad nairobi ka tegay ahayd ma iska noqoni marka ilaa xajka laga gaara markaad cumrada saa u gudato uma kadibna liyuhilla ha ku dhawaaq bilxaji xajka uma intaa kadib liyuhdi xoola ha bixiyo hadyi ha bixiyo waman lam yejid hadyan qofkaan hadyi heli karin falyasum ha sooma alaaa ayaamin saddex maalmood fi lxaji wa sabcatan falyasum ha sooma sabcatan idaa rajacat u laabta ila ahlihi faman tamataca biاlcumrati ila اlxaji fama staysara min alhadي faman lam yajid faصiyaamu ثalaaثaةa أyaami fi اlxaji وasabcaة وasabcatan وasabcatin axsantum وasabcatin إidaa rajactum tilka caشharaة kaamila ma garateen sidaa weeyaan arrinka asaga waa iska le liman lam yakun ahluhu xaadir اlmasjid الxaraam laakiin ahlu xaramka dadka reer maka ayaga lagama raba tobankaas maalmood soonkooda walaa hadyi ayaga gooni ahaan looga rabo cumro iyo xaj ilan meesha ayba joogaanba safar kale u geli lahayen maba jirtaba adig raaxada a raaxaysatay waxaa weeyaan hawlaha lagaaga goynaya lakiin ayaga waxaas uma qorno hahy faman tamataca biاlcumrati ila xaj fama staysara min hadyi faman lam yajid fasiyaamu ثalaaثaةi أyaami fi اlxaj وasabcati إida rajactum tilka caشharaة kaamila dalika liman lam yakun ahluhu xaadir اlmasjid الxaraam waaya ya sheekhi maya maya ama haayana ma hayn ayag haddii ay ku tabarucaan waa baabka laakiin cumr ay guteen xaj ay ka dabageeyeen xoolo looguma rabo ayaga abadan lian waaba joogaan meeshii ayaga meeshii ay joogaanba waaya ilah baa u qadara subxana wa tala lakin waxaad ogaataan dad badan oo maka jooga oo maka ku dhashay oon weligood kacbada gelinaad arkaysaa makana ku dhashay weligood fi taariikh waxaad arkaysaa kuwo aad u badan oo kow iyo laba iyo toban iyo boqol aan ahayn oon weligood xajka aan xajin oon maka ku dhashay ka warrama maka waxaan ku arkay dad soomaali oo taaraku salaadoon salaad tukanayn oo maka degan indhahaygaan saaray soomaali oon tukanayn laa yusalluun makana degan okel ma dhale ka warrama jidda ayada haba sheegi salaadda fajar xaafadaha markaad gasho waad yaabi lidaalika ummaddan soomaaliyeed oo ku nool jidda iyo khaliiji ku nool dhib badan ayaa haysta dhib diineedna waa haystaa dhib adduunyana waa haystaa dhib adduunye waxaa ugu badan xuriyad ma haystaan waa dad lagu tilmaami kara mararka qaar mansilat alcabiid sida addoommada loo dhibaateeya loo dhibaateeya iqaamo iyo rafaad iyo dhibaato iyo dhuumasho iyo yani xaalad aadan malayn karin aad u dhib badan caruurtooda xataa iskuol ma heli karaan carruurta meesha ku dhalatay sharci ma laha qaarkood xaalad adagoo ilahay un loo sheegtay oon ka yaabaa inay ayaga kalegood maaha dabcan ajaaribta dhabo muslimiinta ah oon u dhalin dalka ayaa saasa ah. oon ka yaabaa inaad ilaahay ugu ku cuqubaday inuu ilaahay ku dumiy dadka ayagaa dulmi intaa la eg meeluu yeello waa yarta fi hada albaab sida dhabtaa saas wa qodobka labaad oo ka darankaas marka waa adduunyataas waa un la moodi haddii la moodi waayana waa la moosi ay dhihi jireen mogta taas waa dhib ma lah waa adduunye laakiin ishkaalka yaa sheekh hay haddii marka la awoodi waayo oo taa wix adduun ku saabsan ishkaal ma jirin laakiin dhibka yeella waxaa weeyaan waa dhanka diinta waa hadi lmasaa'ib dhibka ugu daran taas waa xaalada hadda maanta in laga shakeeya ay aad u dhib badan tahay ayaa ka jira oo dhanka diinta xaggeeda laa shaka dad aad u ahlu khayr ah oo de kolleyba dadkeenna haddii arki lahayn waxay dhihi lahayn waa awliya oy tuuran yihiin oo xaramka aan ka soo baxaynin oo safkor aan ka soo baxaynin oo rag iyo dumar lah oo inaba caadi lahayn waad arkaysaa laakiin majoritiga iyo yacni dadka intooda badan maadaama xitaa dugsiyada qur-aanka qofka markuu la geyna waa inaa iqaamo ilmaha lagu gey dugsiyada qur-aanka masaajid lagu dhiga iskuulladii waa saas ilmihii marka waxay ku ureen insaxa tacbiir guryihii cunug waxaad arkaysaa siddeed iyo toban sano gaaray oon alifi ba aqoon oo jidda joog ku dhashay siddeed iyo toban sano faamil dhan oo kaamil ah oo waxaa weeyaan toban canug toban iyo laba canuga oo hal canug oo dugsi sara ka baxa usan ku jirin hal canug xataa oo waktigaan la joogo ka warrama oo maka ku dhashay maka iyo madiina iyo jidda ku dhashay khaaatan jidda xaalado adag dadka way rabaan waxbarasho ya sheek carab ma dhib badne dadka meesha maamula dhibka dhib badan carab ma dhib ay leeyihin waa dad masaakiin anoo kala waliba ahlu khayr ay u badan yihin boqol kiiba sagaashan iyo sagaal laakin waxaa weyaan systemka meesha ka jira noocaas system dulmi ku dhisan wa ya sheekh alcumuum baabkaasaan na gelinaya cumradii xajka loola diidine waad yeelaysaan hore u soconna qofka warkaa laga baqla safaaradda markuu tago cumrada waa loo diidaya marka naga ilaaliy baasha laakiin sida dhabta ah waa xaqiiqada jirta xaqiiqada jirta waa dadkaas iyaga ah gurmad ay u baahan yihiin xaqiiqatan kuwa hadda yuruubka iyo maraykanka jira oo waxaa weeye ilmahoodii ay ama gankasa noqdeen ama ay waxaa weeyaan eh, xabsiyada ku jiraan amaba iyaga islaynayaan amaba jamaykaankai gaalada raaceen ama muxuu ahaa qaarkood kirishtaamooben ama qaarka ilxaadka ku dhacay kuwaas waa uma xanuunsanayn so kuwaas uma xanuunsanayn kuwan kalaan u xanuunsan ayagana maxaa tiri sheekhi sabiirkee weyaan <laughs> ya sheekh hay alcumuum marka masaladaas ayada ani waxaan u sheegay wax kale maaha dadkaas walaalihiin waa walaalihiin waa dadka ayaga ummaddaas waxay soo noqonayaan bulsho aan tayo lahayn ayago ay soo noqonayaan waktigaa la joogo adduunka ad horumarkaan gaaray canug guri ku jira inkastoo alxamdullah maandhood marka soo tarxiil ay ma ogeydeen laba sano ka hor mi sanadii marka hor ahayd ayaa la soo tarxiilay soo ma ogeyn khayr badan oo badan oo badan oo milyan jara uu ahaa laakiin mushkilada dumarkaan la karayn dumarka waxay iska rabaan qaqabowgaas iyo yacni casiirkaas iyo guryahan mukayaf kaloo lagu jiraa iyo ma garateen kuleylka waxaa la shidanaya baalkii qaboojiyihia la shidani ma garateen marka waxaa weeyaan baabkaasay dumarka rag iyo dumarka isku dumarkaa jecel meesha dumarka lagama karaayo aad u jeceliye laakiin dumarka waxay ka fikirayiin ilmahoodii geel weynaade canug muxuu ahaa siddeed iy toban sano jir oon alif waxmale aqoonin oon qaala aqoonin xamaali maad noqona amaali adduunkan hadda amaal waaba dhamaada meel laga xamaalinaa ma jirtaba adduunka beryahan waxaa waaya technology wax walba xitaa dukaamadan hadda maanta oo la gadaa waxaad arki doontaan ah, qof aanan aqoon lahayn uusan gadi karin kuwaan hataa dharka lagu gada afarta xaba adduunku waa isbedelay marka dadkaas waxaa halka ka soo socda haddii yurub iyo maraykan laga baqaa kuwa kristan ahoo balaayo oo rafaasan ay ka imaadaan intana waxaa ka imaanaya haddii aanan laga tashanin dad waxbaan ogeyn geljir ay dhaanto xitaa wacyiga geeljirta iyo dadnimadii ay lahaayeen iyo adadaygii iyo xataa cizata nafsiga oo qofka nin geeljirka waxaa ah weeyaan canug sideed jirka ah amaba todoban jirka oo geeljirkaa ah, adduunkan inuu asaga weyn u haystaa cizidaa ku jirta laakiin kuwaas waxaa weye madax sida ay u raaricanayeen waa debwa aqiiqan iga sheegi ya sheekh maxaa loo qaban karaa maxay qabanaan meeshii ma ogtahay safaaradaada waxay macaan leedahay markii ay waxaa weeyaan dalkaaga uu macaan leeyahay waa kuwaas meelahaas sidii dibida isku hertinaya meelaha ay taagan yihiin waaya tan joogna sheeko dheeraan galne ya waaya soddon iyo laba man kaana minkum ahdaa miya falama qadima rasul nabiga markuu so gala sanad makata maka qaala linaas dadku wuxuu man kaana minkum qofkii man qofkii kaana ahaaday oo minkum adinka idinka mid ahdaa mid laa imaaday fa inahu isaga laa yaxilu ma xalaalooba min shayin shay oo minhu laga xaaraan yeelay oo xaj oo ixraamka darti looga xaaraan yeelay xataa yaqdiya xajahu xajkiisa inuu ilaa ka guto waman lam yakun ahdaa qofkii hadyi aan la imaanin falyatuf ha awaafa bilbeyti beytka وبالصفا والmarوة walyuqasir waxaa weeyaan ha gaabiyo timihiisa walyaxlil ha xalaalooba uma intaa kadib liyuhila biاlxaj xajka ku dhawaaqa uma liyuhdi ha hadiyeeyo oo hadyi hala imaado xoolihii ha bixiyo waman lam yajid hadyan hadi qofka hadyi aan heli karin falyasum ha sooma ثaلaaثa أyaamin saddex maalmood fi اlxaji wa sabcatan idaa rajaca ilaa ahlihi markuu reerku soo laabto faطaafa rasuula nabiga alla wuu awaafay xiina goortii qadima makata maka u galay wastalama arukna ruknulyamanigii ayuu muxuu ahaa salaamay amaba dhunkaday istilaamka waa dhunkasho amaba taabasho arukn awala shayin shay kan u horreeyey ood sameeyey xajarulaswadkii ayuu marka nabigeenna dhunkaday calayhi الsalaatu wasalaam nabigeennana calayhi sala slam wuxuu shegay xadis saxiixa qofkii xaq ku dhunkada oo xajalaswadka dhunkada in maalinta qyaam markaau markaati kici laakiin waa sunno in la dhunkada in la taabtana waa sunno muslimka in la dhimana waa xaaraan haddii marka sunno iyo xaaraan aysu kaa qabtaan inaad sunno samaysa xaaraan aad ku dhacdo maya dadka ciriiri lidalik sayd cumar waa la yidh adigu waad xoog badan tahay nin culusaa tahay ciriiri dadka xag ka mar nabiga amarkusi sal slam hadda qolyahan walaalaheen oo nigeria ka yimaada maratin iyo raggaas aadku xooga badan isqabsanayaan ayagoo marka oo eh, bir isku xihana ah. ayaa hal mar ay ku soo gelayaan aggaa lagugu fiintini fag meelahaasaad ku dhacaysaa ya dadka kama xoog badna laakiin waa isku xirnaanayaan saas iskugu dhagayaan dhagkab dhir ii gaababa qaar hataa gaabana waxaa jirta hoos kaa geli oon sahlanayn waaya intaana waxaa weyaan jacayl ay u qabaan diinta waa la socda jahli unbaa muxuu ahaa ku dhegan ma oyan jazakum allah khayran faطaafa rasuula nabiga lagu طawaf sal slm xiina goortii qadima makat uu soo galo wastalama rukna awala shayin uma kadibna khaba nabigu wuu saankuuray socodka oo la yar xoojiye alaaثata aطwaafin saddex طawaaf oo min sabci todoba ka mid a xataa y ruclayn yarna ku jirtaa wamasha arbacatan arbacata aطwaafin afar طawaafna nabigu uu socday sal slm uma kadibna rakaca wuu rukuucay wuu tukaday waa xiina goortii qaضىa طawaafahu bilbeyti fasallaa wuxuu ku tukaday cinda almaqaam maqaam ibraahim agtiisa rakcatayn uu ku tukaday waa labadii sunnada ahayd uma kadibna sallama nabigu u salaamsaday fansarafa kadibna iska gidoomay faata safa safa ayuu yimid nabigeena sal slm faطaafa bisafa walmarwata sabcata awaafin toddoba dawaaf ayuu ka dawaafay nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam uma kadibna lam yaxila wuxuu soo hormarsaday mataqaanaa marka muxuu soo hormarsaday yaa culamaala sacyigii soo hormarsaday uma kadiba lam yaxila ma xalaaloobay nabigeena min shayin shay oo xaruma minhu ka xaaraan noqday maxaad ugu xaaraan noqday lilixraam wa xataa qadaa xajahu ilaa xajkiis uu ka dhammeeyo wanaxra uu ka gowraca hadiyahu hadyigiisa yowma naxri maalinta gowraca wa afaada tawafilifaadin uu la yimaado fataaf bilbeyti beytka ayuu tawaafay uma kadibna xalla wuu xalaaloobay min kulli shayin shay laakoo xaruma minhu xaaraan ka ahaa wa facala midla daalika wafacala waxaa falay midla maa facala wuxuu sameeyey rasuul lah rasulka sal slam man saxaabadii iyo xujaajdi ahdaa hadyi waday oo wasaaqa alhadyi hadiga soo kaxeeyey oo min annaas dad ka ayagana nabigeena suu sameey sameeyeen radia allahu tacala ardaahum meeshaan marka waxaa ku jirta uma ahalla bilxaji watamataca hy wa bada'a rasul la sl slm faahalla biاlcumrati uma ahalla biاlxaji arrinta ayada waa jamcinti waa isku daritaankii oo labada lisraacina waa ee ma ahan in tanna intuu gooni u xirtay kadibna uu iska dhammaystay ma aha mida kale yaa la hormarinaa labayk allahuma xajan wacumratan asal ahaan um, xajkaa la hormarini sidaa weeyaan marka shuduud ayay qaarkood ku sheegayaan laakiin ishkaal meesha kuma yeelin tamatuca la sheegaa oo nabigu u sameeyey waa qiiraankii oo labada safar oo midna cumro uu uga laha midna xajka uga laha hal uu ka dhigtay labada camal uu samayn lahay oo hal ka dhigtay taasuu tamatuc ayaa laga eegaya wallahu aclam xadiiska laba kun toddoba boqol iyo saddex iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam nas abarna camr bn abdilas wa iqat xaafid qala xadana yay bn saciid alqaطaan qala xadana cabdiraxmaan ibn xarmalat alaslami wa saduq rubama akhطa qaala samictu saciid ibn musayib yaquul isagoo xaja caliyun ayaa xajiyey sayd cali ibn abi aalib radi allahu tacala an arda wa cumaanu cumaan bni cafaan saaxib rasul lah sl slm saaxibu rasul lah sl slm ayaa isna xajiyey radia allahu tacala canhu arda falamaa goortii kuna aan helay bibacdi ariiqi jidka qayb ka mid ah oon bartamaha sii soconna saciid ibnu almusayib ayaa sidaa dhihi markaan jidka bartamiis marayna ama qayb ka mid aan marayna nahaa cumaan cumaan wuxuu diidan atamatuc in xajka iyo cumrada eh, inta cumrada lasoo hormariya xajka la dib mariya ayuu diidey faqaala caliyun wuxuu yidhi idaa ra'aytumuuhu goortii aad aragtaan qad irtaxala inuu guuray ood heryada rartay fartaxiluu adinkana guura yacni markii in la istaaga ay noqoto oo safarti lasii wada adinkana guura falaba markii xilliga la gaaray oo raritaankii xoolihii heryadii la rartay oo in la dhaqaaqay noqotay falaba caliyun cali wuxuu ku talbiyeysay ku dhawaaqay iyo asxaabuhu raggii saaxibadii ahaa bilcumrati cumro ayay ku dhawaaqeen bedelkii ay xaj ku dhawaaqi lahayn cumray ku dhawaaqeen cumro haddii loo hormariyana meesha maxaa imaaday tamatuca imaaday falam yanhahum muusan u diidin kama reebin cumaan cumaan faqaala caliyu cali a wuxuu yidhi alam ukhbar miyaanan lii sheegin cumaanow annaka adiga tanhaa can اtamatuc inaad tamatuca diidayso liimaka sheegin oo raggaa u soo guuri moogta qaala wuxuu yidhi balahaa qaala lahu caliyu wuxuu ku yidhi radia allahu tacala an arda alam tasmac miyaadan maqlin rasuul rasulka al sl slam tamataca inuu tamatucay tamatuca rasuulka muxuu ahaa marka qiiraan buu ahaa waa qiiraankii qaala wuxuu yidhi balahaa balahaa saas weeyaan xadiidka laba kun todoba boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadid ضaciif isnaada qaala alimam nasai ala akhbarna qtayb bn saciid can malik ibn anas dar hijra can mishaabi zuhri can moxamed ibn cabdillaahi ibn اxaariث ibn nawfal ibn xaariث ibn cabdilmuطalib waa maqbuul annahu isaga xadaثa wuxuu u sheegay annahu isaga samica inuu ka maqlay sacad ibn abi waqaas inuu ka maqlay oo saxaabiga jaliilka ahaa sacad ibn waqaas waxa waa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam muxuu ahaa reabtigii sooma iyo wadaxaak ibn qays waa saxaabi yar radia allahu tacala canhuma caama xaja معاوية sanadkii uu mucaawiya ibnu abi sufyaan uu soo xajiyey ayaa wuxuu ka maqlay sacad iyo daxaak ibnu qays wahumaa iyagana yadkuraani ay sheegayaan altamatuca bilcumrati cumra ila alxaji looga tamatuca ayagoo sheegayaan faqaala daxaak wuxuu yidhi laa yasnacu daalika arrinkaa ma sameeyo daxaak ayaa dhihi ilaa man jahila mid jaahil ka noqday amra allahi tacaala amarka oo cumro inta hormariya iska xalaalooba kadibna xaj ka dabageeya qof amarka alle jaahilka ah fa qaala sacdun wuxuu yidhi bisa maa qulta waxaad tihi ayaa baas lahaday yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow qaala daxaaq wuxuu yidhi faina cumara ibn اkhaaab radia allahu tacaala canhu naha wuxuu diiday can daalika arrinkaas tamatucaas ayuu diiday qaala sacdun wuxuu yidhi qad sanacaha wuu sameeyey rasuulka ale sal slm wuu sameeyey wa sanacnaaha macahu nabigana waan la samaynay yacnii tamatuca midna waa qiraan oo kii nabigu u sameeyey saxaabada qaarna ay noocaa sameeyeen sida sayd cali iyo ragga la midka ahaa saxaabada qaarna tamatuc caadiga hay sameeyeen radia allahu tacaala canhum wa ardaahum xadiidka laba kun iyo todoba boqol iyo شan iyo soddon xadيث صaحيixa qala الimam نس أخبرna محمد بن مثنى العنزي ومحمد بشار بندار واللفظ له qaala waxay yihahdeen xadaثna محamed بن جعفر waa gundar weeyaan qaala xadaثna شhuعبة waa imamka عن الحكم بن cتayبة الkindi wa ثiqة dbt عن cماaرة بن عmayr التyمي wa ثiqة dbt عن إبراهيم بن أبي موسى lahu رؤيا وlam yثبت سماعه إلا min bعض الصحاaبة ووثqه العجلي ninka isaga ah عن أبي موسى الأشعري رضي الله taعالى عنه وأرضاه أنhu isaga cبدالله بن qays weeyaane kaana wuxuu ada cbdulahi bn qays yufti bilmutcati mutcada ayuu fatwoonayey tamatuca bilxaji cumra waa faqala lahu rajulu ba wuxuu ku yidhi ruwaydaka u kaadsiya oo kaadsiya ula imow bibacdi futyaaka fatwadaada qaarkeed si tartiniyo kaadsiye la imow oo qaarkood ka fiirsa fa innaka adiga laa tadrii ma ogid maa axdaa wuxuu soo dirsiiyey amiiru اlmu'miniina fi nusuki nusuka iyo acmaasha gudashadooda bacdu intaa kadib xataa laqiituhu ilaa aan kala kulma oo fasa'altuhu aan ka weydiiyo xataa laqiituhu fasa'altuhu faqaala cumar wuxuu yidhi qad calimtu waxaan ogaaday ana nabiya nabigeena salى اllahu alيه waslm qad facalu inuu sameeyey walaakin warka lagu laabay cumar ayaa marka dambe aan ku noqdo marka urwaydaka bibacdi futyaaka war tartiibsa oo kaatiye la imow fatwadaada qaarkeed fa innaka adi laa tadri ma maa axdaa amiiru اlmuminiina fi nusuk amiir اlmuminiin oo cumar ah xagga xajka noocyada la guta wuxuu soo kordhiyey ma ogidi bacdu xataa laqiitu ilaa aan kala kulmay yaa dhihi warkaa saga waaa dhaha cabdulahi bn qays alashcari oo fasa'altuhu arkaas ayaan weydiiyey seed waxaas kaa yeeray muxuu yahan idhi cumaraa la weydiinaya faqaala cumar wuxuu yidhi qad calimtu waxaan ogahay ana nabiya nabigena sal sl facalahu inuu sameeyey tamatucaas oo muxuu ahaa macno ahaan qiraanka ah inuu sameeyey waan ogsoonahay walaakin karihtu waxaan nacay an yadalluu inay ahaadaan mucarisiina bihinna dumarkoodii iyagoo la habeen oo waxaa weeyaan la soo baashaalay fil araaki cadayga oo geedihii muxuu ahaa magaalada maka <laughs> lagu yaqaanay habeenka iyagoo la hoos galay inay habeenka ay baryaan ayaan ka baqay ama maalintiiba xataa uma kadibna yaruuxu bilxaji kadibna xajka ay marka ay horay ka aadaan taqduru ay da'aysa ru'uusu madaxoodana biyo ay ka da'ayso hadda soo qabaystay oo janaabo ka soo qabaystay arrinkaas ayaa nacay ayuu leeyahay marka xadiidka nabigeena hore calayhi salaa slam ayaa alwlaa an yutabac laakiin ra'yigaas waa ra'yigii sayd cumar radia allahu tacala an arda hada wallahu aclam w sal lla w sl abdi rasul